alxamdu lilah الsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasaxbi wasalam asalaamu alaykum waraxmat اllahi wabarakaatu isku soo noqda wanaagsan insha allah ilahay camalkii ramadaantana inaga aqbale waay bal halkaana dadaalkii hala sii kordhiya haddaba fasaxu rag badan buu laadhaaye fasax kastaa rag buu goostaaye waxaynu ku jiray kitaabu salaa baa inoo bilaabmay iyadoo markii hore aynu ka soo baxnay kitaabu dahaara waxaynu soo qaadayna markaa kitaabu salaa qeybta ka warramaysa almawaaqiit salaaddu inay waqtiyo cayman leedahay salaad kastaana ay leedahay awal اlwaqt wa aakhiruhu meel uu ka soo bilaabmo iyo meel uu gabogaboobo markaa intaa ka dhexaysa labada waqti inay salaad kastaaba ansaxayso walow sii kala fadli badnaataba oo xagga horaa ka fadli badnaatay siduu nebigu yuri alay slat slaam asalaat fi awal waqtiha waxaynu soo aragnay asaxaaba ridwaan ullahi alayhim say u tilmaami jireen salaaddii nebiga aleyh isalaatu wasalaam ee ay u tilmaameen maadaama aanay waqtigaa dee saacadii iyo lagu xadido aanu jirin in harka iyo cadceedda midabkeeda iyo goortay dhacaysa iyo goorta soo baxaysa iyo waxaa kaloo aynu so aragna waqtiga nebigu alay salatu salaam uu diiday salaadaha garaa ragcad bartay taagan tahay markay eh, cidhifka la soo baxayso iyo markay cidhifka la dhacdo iyadoo ay culimadu in badani tilmaameen salaadaha la diiday inay salaadihii mudlaqa ahaa yihiin laakiin salaadii faralka ahayd waa la gudanayaa salaaddii sababta lahaydna salaadda faralka ahayd su waafasay in la gudanayo salaaddii maxaan ku idhaahdaa sababta lahaydna salaan taxiyatul masjidkii iyo wixii lamidka ahaa in iyada la gudanayo salaadaha waqtiyadaas waxaynu soo aragnay salaada casarka ka dambeysa subaxa ka dambeeya inaanay jirin ilaa nebigu alay slat slam laakiin waxaa la arkay isagoo tukanaya salaadaha qaarkood inuu ka dambeysiiyey sida casarkii oo kale markaa waxaa lagu fasiray sai wuxuu rasuulku sheegay alayh الsalaatu salaam in salaada uu tukanayaa ay tahay ragcadihii matalan duhurka ka dambeeyey labadii duhurka ka dambeeyey o laga mashquuliyey markii salaada casr kadib lagu arkay marka xadiiskaasi wuxuu sheegayey salaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam alcasra ثuma dakla beyti fasalaa rakcatayn fasa'altuhu faqaala shugiltu can الrakcatayni bacda duhr fasalaytuhuma alآan umu salama waxay tii radi allahu canha rasuulka alayh الsalatu salaam gurige ku tukaday laba ragcadood markuu gurigeyga soo galay laba ragcadood buu tukaday bacd alcasr markaa markii aan weydiiyena wuxuu yihi labadii ragcadood duhurka ka dambeeyaan ka mashquulay markaa wuu qaleeyey su-aal baan sii weydiye waxay tii qultu fanaqdihimaa idaa faatataa haddaba hadday annagana dhaafaan ma qallayna anaguna sida arrintaasi aday khaas ku tahay bay ka dhigan tahay qaala la ha qallaynina marka qadiyadda fanaqdihimaa bukhaari iyo muslim iyo culimada kale bay soo warin ee qaalo qolaa yidhi waa daciif markaa qolada daciifisay oo intaa dambe iyagu waxay leeyihiin salaadda waa la qalaynaya dee nebiga alayه الsalatu salaam asalka wixii uu sameeya khusuusiye maha haddii la ha arrinkaasi khaas bay isaga ku tahay dee waa in la helo daliil gaaroo caddaynaya markaa isku soo ururiyo salaadaha sunaha selafka inta badan waxaa laga hayaa inay labada ragcadood ee salaada subax ka horeeyay qalayn jireen qadiyadda kale salaad sunayaasha kale ma la qalaynaya waa qadiyadda markaa adiladu aada iskugu dhowdhowday qolada ti waa la qalaynaya la qalayn maayo tooda marka haduu qofku camdan salaada waktigeeda u dhaafiyo iyo hadduu waktigeedii ogaan uga soo qadimo iyadoo waxay shuruudi arrimihii u banaanaan ahayn tusaale ahaan dee salaadihii la jamcinayo oo kale qofka haddee salaaddiisaasi ansixi mayso ka ka dambeysiiye unbay culimo badani leeyihiin qallaha waa lagu leeyay isagoo ku dambaabaya markuu ogaan waktiga u dhaafiyo baab aladaan baabka labaad ee kitaabu salaa ka midi waxa weeye aladaan eedaanka ayuu ku saabsan yihi marka adaan waxaa soo guda gelaya aladaanu waliqaama labadaasiba way soo guda gelayaan inta badan culimadu aladaanu bay ka cabiraan waayo aqiimadiina way ku guda jirtaa oo adaan baa nebigu ku idlaaqay alayh الslat slam beyna kuli adaaneyn salaa aladaan luqatan aliclaam waa ogeysiis faadana muadinu adana waadin fi الnaas biاlxaj waa war la gaadhsiiye cid sharci ahaan waxaa looga jeedaa aliclaam bidukhuuli waqti الsalaa bialfaadin maksuusa bay dhah culimadu ridwan ullahi calayhim macnihiisu waa iska waadix alإclaam bdukul waqti الصalaaة in la is ogeysiiyo salaada waktigeedu inuu gaadhuu soo galay oo maxaa la isku ogeysiinayaa bialfaadin maksuuص alfaad la isla garanayo gaara oo wax kasta laguma ogeysiinaye dee salaaddii way gaadha hadduu qof idhaa u ogeysiiyo laakiin alfaad gaara bu dee aadaanka leeyahy bialfaad maksuuصa aadaanku wuxuu kamid mid yahay min shacaa'ir alislaam calaamaadka oo ina islaamka ayuu kamid yahay oo fadaaishiisa waxaa ka mid ah nebigu wasalaam inuu tilmaamay dadka aadaamaha ee eedaamaya inay ka qoor dheer yihiin maalinta qiyaamaha dadka kale axaadiista qaarkood nebigu waxa laga soo wariyay alayh salatu slam inuu yihi qofka eedaamaa soddon ajar buu leeyahay lixdan ajar buu leeyahay qofka qiimada soddon buu leeyahay badan oo fadligaas eedaanka tilmaamaysa way jirta waxaa eedaanka fadli ugu filan shaydaanku marka la eedaamo inuu ka cararo isagoo diidan alfaada lagu hadlaayo iyo tawxiidkaas iyo marka la aqiimayaba inuu shaydaanku isdiidsiinayo way aadaanka fadaaishiisa waxa ka mid a ah waxyaalahu koobsaday oo wuxuu koobsaday takbiir baa lagu bilaabayaa tawxiid baa ku xiga ihbaatu risaalati الnabiyi salى اllahu alayh wasalam baa ku jirta oo waxaa kaloo ku jira markaa dee adducaa ila ilى الsalaaة wa ilى اlfalaax camal wanaagsan la iskugu yeedhayo salaadiya iyo guud ahaan guud ahaan falaaxii iyo wanaaggii o dhan isagoo kooban aadaanku haddana macno aada u ballaarhan oo towxiidkii ah iyo ihbaatu shahaada warisaala risaaladii nabiga in la sugaya ayaa ku jirta sanadkii la sharciyeeyey aadaanka culimadu waxay u badan yihin inuu ahaa aلsanaة اlأulى min alhijra shurica aladaan fi الsanaة اlأulى min alhijra sanadkii koobaada hijrada culimada qaar baa tilmaamay waktigii maka la joogay lakin saasay culimadu badan yihin in sanadkii madiina in madiina sanadkii koobaad lagu sharciyeeyey oo waliba rasuulku markuu dhowr bilood joogay ilaa bishii sagaal bilood meelaha markuu joogay markan ay ku riyoodeen saxaabadu adaanku waxa uu ka kooban yahay shan iyo toban jumladood sida u badan markaa u badan ee u caamsan sagaal iyo tobanna wuu gaadhaa toddobiyo tobanna wuu noqdaa waana arki doonaa axaadiista arrintaasi ay ku cadday oo aynu ku gaari doono shuruudda aadaanka waxaa ka mid ah in luqa alcarabiya u hado oo af kale laguma eedaami karo shuruud aladaan an yakuuna biluqa alcarabiya hadduu qof luqad kale ku eedaamo eedaankaasi socon maayo maadaama aanu dee luqadii carabiga aanu ahayn waan yakuuna bihadihi alfaadi almaksuus alfaaddaa gaarka ana ah inuu ahaadaa shuruudda ka mid a ah. hadduu laftiyo kale oo la macnaaba xataa ku eedaamo dee adaankiisa ma ma ansaxayo oo socon maayo xukmu ladaan adaanka xukunkiisa muxuu noqonayaa aladaanu fardu kifaayati adaanku waa maxay waa fardu kifaaya ida facalahu albacdu aw ilwaaxid saqada can ilbaaqiin hadduu hal qof eedo intii kale u ka dhacaya magaalo amba tuulo amba magaalo inta isku xidhan dhismaha hal qof baa ku filan oo inta kale u ka dhacaya hadii hal mis matalan laga eedo inta kale waajibka u ka dhacayo sunna isku bedelayso aadaanka marka maxaa loo sharciyeeyey waa liiclaami bidukhuuli waqti salaa isa awgeed qofku haddii waktigii salaadu ay dhaafto inuu aadaamaa waajib ku noqon mayso matalan markuu keligii yahay oo ka soo qaad salaadii baa qofkii dhaaftay jamac ahayd iyadoo laakiin waktigii uu taagan yahay hadduu tukanayo inuu aadaamaa way u bannaantay lakiin waa inaanu kor u qaadin aadaanka kor uqaaditaankiisuna waa waxyaalaha loo baahanya laazimka ah ama shuruudaba culimadu ay ku dareen qaarkood rafcu sawti bihi waa shuruudda edaanka ilaa waxa la doonaya dadkii la ogeysiiye hadduu markaa hoos u eedaamo ma ansaxayo ilaa inuu keligii yahay mooyaane hadduu keligii yahay hoos buu iskaga eedaami kara oo dadka maqashiin maayo hoosna wuu aqimi karaa maadaama eedaanka loogu talagalay in cid la ogeysiiyo qofku keligii markuu yahay wuu eedaamayaayo nebigu alayh isalatu asalaam talooyinku bixiyey bay ka mid tahay sida xadiiskii abi saciid alkhudri ku sugnaa abu saciid alkhudri baa wuxuu arkay saxaabi markaa wuxuu yihi waxaan ku arkayaa inaad miyiga iyo xoolaha jecesha adhiga jeceshahaye markaad adhigaaga dhex joogto amba aad joogto ee aada salaadda u eedaamayso kor u qaad aadaanka waayo codka eedaanka maqli maayo jin iyo insi iyo shay kale toonna ilaa maalinta qiyaamaha wuu u markhaati kacaya geedkii iyo dhagaxii bani aadamkii iyo xayawaankii iska daa kale xayawaanadii iyo dhirtii iyo dhagxaantii ayaa qofkii u markhaati kacaysa marka taladaa uu siiyey wuxu uhi samictuhu min rasuuli llahi salى اllahu alay slam maaha ra'y ani waan kuu soo jeedinaye nebi maxamed baan calayh isalaatu wasalaam aan ka maqlay isagoo le sidaa qofku ha sameeyo fadliga aadaanka aadaanka yaa imaamnimada waxaa culimadu u badan yihin inuu aadaanku fadli badan yahay marka waa las weydiy muxuu nabigu u eedaami waayey alayh الsalaatu wasalaam oo afdaliyada u qaadan waayey amba khulafadii ay u qaadan waayeen taana waxaa lagaga jawaabay rasulku alay slat slam arrintii kale ku mashquulsanaa waayo adaanku uu ka culusiyey dee imaamnimada oo wakti cayiman buu si gaara u baahan ya loo sii ilaaliyo oo aad loo sii adkeeyo shuruudda adaanka waxaa ka mid ah alikhlaas inuu ilaahay darti u walow mararka qaarkood amaba markaa raatib wax isagu aanu shardiinba hala siiyo oo dowladdu hadday doonto ha siisa ama cid gaarayba ha siisa lakiin wa an yabti min shuruud aladan an yabtaqiya bidalika wajh allah waa inuu ilahay wajigiisa ku doonaya inu cid kale waxba kaga doonayn wa an cabd llahi zayd wa sifat aladaan wa can cabd llahi zayd bn cabdi rabi radi allahu canhu wuxuu ihi daafa bi wa ana naa'imu rajul taafa bi waxa ila waxa i wareejiyey oo i kaxeeyey wa ana naa'imun anigoo hurda rajulu nin oo faqul faqaala wuxuu yihi taquulu waxaad odhanaysaa allahu akbar allahu akbaru fadakara aladaan adaankii buu sheegay bitarbiici takbiir takbiirta oo la afreeyo oo afar jeer la idhaahdo bigayri tarjiicin iyadoon la soo celcelineynin waliqaamata iqaamadiina wuu sheegay furaada iyadoo keli keliya ilaa qad qaamat isalaa mooyaane iyada laba jeer baa la odhanaya qaala wuxu uhi falamaa asbaxtu markaan waa bariistay ataytu rasuula اllahi salى اllahu alay sl rasuulka allaanu yimid oo faqaala rasuulku wuxu uhi inahaa riyadani inahaa riyadan aada riyootay la ru'ya xaqin xaqun waa riyo xaq ah weeyaan alxadiis xadiiska si intaa uu ka dheeraaya akhrajahu axmed uba soo wariyey soo saaray wa abu dawuud wasaxaxahu tirmidiy wa bnu khusaymata wa zaada axmed wuxuu kordhiyey fii aakhirihi qisata qowli bilaal fi aadaani اlfajri qisadii ku saabsaneyd aadaanka bilaal in la amray amba rasuulku u sheegay alيه الsلatu slaam inuu kordhiyo الsalaaةu khayr min الnowm wlibn khuseymata wuxuu si gaara u wariyey can anasin qaala wuxu uhi min الsunati anas wuxu uhi sunaha waxaa ka mid ah idaa qaala hadduu ihahdo almuadinu fi اlfajri xaya calى اlfalaax qaala inuu ihahdo markaa xaya calى اlfalax kadib الsalaaةu khayr min الnowm inuu ihahdo salaad ayaa ka khayr badan hurdada waay sifada aadaanka waa inagii sheegnay yani cilmiduna waa shan iyo من jumladood minta u badani markaa dee kolleyba aadaanku laxni badan baa dadku geliyaanoo culimada carabiga waxay dhahdeen aladaan ha loogu dhawaaqo hamse keliya laakiin aadaan haddii la dhaa waa dhegihii buu noqonaya markaaba macnuhu isbedelaya waay aadaankii allahu akbar allahu akbartiina dee waa in sideedii loogu dhawaaqo allahu akbar allahu akbar haddii la alif lagu korriyo amba kaafkii ga laga dhigo allahu akbar oo kale ha macna ma ansaxayd waxyaala badan baa isbedelaya marka tarbiic waxay noqonaysaa an yajcala الtakbiira fi awal اladaan arbaca maraat oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saa ugu dhawaaqo tarjiicuna waa maxay tarjiicu waa in hadalkii la soo celiyo marka waynu arki doonaayo tarjiic aadaanka gelaya waxa weeyaan in shahaadateynka hoos loogu dhawaaqo ya oo matala hahdo ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu ana mxameda rasul lah ashhadu ana maxamed rasul lah amba markaa ha ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu ana mxameda rasul lah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana maxamed rasul lah matala dabadeedna intu hoos u dhigo hadda isagun baa ismaqashiinaya qofka ku dhow baa maqlaya aadka ugu dhow muxuu samaynaya dabeetana kor buu haddana afartii la maqlaayey ayuu kor ugu qaadaya kaa maxaa la dhaha markaa tarjiic markaa shahaadateynka tarjiic ay ku soo aroortay laakiin kumay soo aroorin takbiirta takbiirtu markeedii hore afar bay ahayd soo maaha inaan afarna hoos loo oranin haddii afar hoos loo idhaahdo afarna kor loo qaado maxay noqonaysaa sideed markaa takbiirtu iyadu tarjiic malaha lakin maxaa tarjiic shaaritaynka waa markaynu markaas sagaal iyo toban buu noqdaa waa afarta hoos loo odhanaya lagu daraya waxaa kaloo soo aroortay takbiirta waynu gaari doona xadiiskane in halkaa afarta hore ah laba laga dhigo walow takbiirta afartii hau fara marka laba laga dhigo tarjiiciina la sameeyo markaa toddobiyo toban buu markaana noqonaya sida laakiin dee mashhuurka ah ee lagu aadaami jiray inta badan waxa weeye shan iyo tobankaas balse wuxuu sheegay shekh iسلام بن tamiya culamada kaleba haddii nebiga عalيه الصلatu asalaam amba saxaabada ay ka soo aroorto alfaad kala duduwani oo aanay dee iska horimayn in inteedaba la tadbiiqiyo oo sida qira'aadku ay u kala duduwan yihiin oo kale sunnuhu waxa weya in qaar la dabaqo mararka qaarkood oo kii la sameeyaaba ay ku ansaxayso hadduu kaa sameeyo hadduu kaa kale sameeyo waa sida matala qira'aadkaa kala duduwanee sidaana dhawaqaa laga hayo nebiga alayh isalatu salaam kaana laga hayo ee uu yihi markaa toddoba xaraf baa qur-aanka lagu soo dejiyey ee mar sidan loogu dhawaaqayo marna sidan loogu dhawaaqayo sidaasoo kale noqon kara adaankaas ee waxaa bidcada noqonaya un waxaa nebiga ka sugnayn alayh isalatu salaam salafkiina ka sugnayn oo cibaado ama sifadiisi wax laga bedelo ayaan markaa bidca bedelay cabdالlahi بn zayd بn cabdirabi alansaariyi waa saxaabi ansaarta ka mid oo khasrajiya waa saxaabigii aadaanka ku riyooday oo aadaanka qisuu leeyahay oo asxaabtu markii ay intaan aadaanka la sharciyeyn way qaarkood baa waktigii soo qadimi jiray qaar baa ka habsaami jiray waxyaala badanoo de maanta inoo sahli kara xataa haddaan aadaan jirinba oo sala matalan ay ka tahay ayaan de waktigaa jira dabeetna waxay dhahan intay tashadeen bay markaa idhaahdeen maxaynu sameynaa qolaa waxay soo jeediyeen in carooggii la afuufo ama geeskii la afuufi jire yuhuudda isticmaali jireen markaa haddana waa la bushiyey kaa laftiisa waxa dhan isticmaasha qolo jaraskii nasaarada hala garaaca qoloba waxbay sheegeen dabeetna cabdillahi ibnu zayd waxa uu sheegay isagoo suuqa socdaa ayuu bu arkay nin ayaan arkay buuri gacanta ku sita bahalkan matalan markaa geeska la afuufi jira waktigaa saan la hadlay oo aan ku idhi iga iibiyo maxaad ku falaysaayo waxaanu salaada yadaan isku ogeysiinaynaa war wax ka khayr badan ma kuu sheegaayo su-aadaan ka maray iminka halkan markaa waa wa ana naa'imun daafa bi wa ana naa'imun rajulun ayaa ayaa xeeyey ambaba igu wareegay labada way noqon karta markaa isma diidayaan isagu inuu hor arkay markii dambe dambe uu kaxeeyu kuli kaalaan ku baro dabeedna rasuulku uu sheegay alayه الslatu salaam rasuulkuna wuxuu ku yihi bilaal aadaankaa bar alfaada bilaal bar fainahu anda minka sawtan uu kaa cod dheer yahay maadaama dee la doonayo in codka la gaadhsiiyo dadka waqtigaa microfon aanu jirin qofka aadaama iyo aadaabtiisa waxaa ka mid a ah codkiisu wanaagsan yahay iyo inuu codka kor u qaado ayaa aadaabta iyo sunnaha kamid ah a dabeetna bilaal u sheeg bu uhi fa inahu andaa minka sawta saasuu markaa bilaal muadinkii ku noqday isagu cumar bn khadaab markaa maradii jiiday oo cararaya ayaa soo galay markuu maqlay aadaankii dabeetna wuxu uhi wallahi kaasoo kalean ku riyooday markaa riyadani riyo xaqa bay ahaydoo dee xaq baa wax sax oo wanaagsan baa ilaahay subxana watacaala saxaabigaa waafajiyey riyada asalkeeda sideeda xukun looguma dhiso haddii aanu nebigu alayh salatu salaam aanu aanu sharciyeyn markaa dee nebigii ba sharciye yihi inahaa la ru'ya xaqun la ru'ya xaqin haddii la isku idaafiyo la ru'yan xaqun waa la kala goyn karaa وعن عبد لله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال وxu daafa bi وأna naaئم waxaa ikaxeeyey وأna naaئم rajul faqal وxu tqul waxad onaysa allahu أكبر allahu أكبر fadakra الأdاn بتarbiic التكبيr ay arbaca maraat in la ihahdo bغayri tarjiic iyadoon hoos loo odhanin oon soo celcelinin ee kor un afartaa jeer loo qaadayo waliqaamatana furaada inay noqoto iyadu keli keli aqimidu ilaa qad qaamat الsalaa mooyaan oo iyado laba jeer baa la odhanaya iyo allahu akbarta hore ee aqibidda qaala wuxu uhi falama asbaxtu markaan waa barisay ataytu rasuula اllahi salى اlahu alay sl rsulkan ima faqala wuxu uhi inaha la ru'ya xaqun la ru'yan xaqun aw la ru'ya xaqin alxadiis akrajahu axmed wa abu dawuud wasaxahu tirmidi bn khuseyma wazaada axmed wuxuu kordhiyey fi akhirihi qisata bilaal qisata qowli bilaal fi aadaan اlfajri asalaatu khayru min الnowm asalaatu khayru min الnowm in lagu daraa waa sunne waajib ma haddii matalan aadaankii uu ka tago asalaatu khayr min الnowm aadaankaasi u ansaxay ee sunihii waxa weya salaada lagu daro asalaatu khayr min anowm asalaatu khayr min anowm asalaatu khayru min annowm maaha macnaheedu hurdaduna way wanaagsantaho khayr bay leedahay haddaad doontay iska huri salaaduna khayr bay leedahay oo kasi way kasii wanaagsantaha usoo kale oo culimada waxa waa ismu tafdiil laakiin aan xaqiiqadiisa loola jeedin walow ana ahla اlkitaabi aamanuu lakaana khayra lahum walow anahum aamanuu lakaana khayra lahum hadalkaasoo kale mit saasaa u wanaagsan haddaanay rumayn nin waran de waaba sharkii u dambeeyey marka waxaa jira mar aan ismu tafdiilka macnihiisi loola jeediyey marka leeyahay allahu akbar iminka ka soo qaad akbar dee cid kaloo weyneynay jirta ayaa laga qaadanaya halkaas soo maaha laakiin wax kastoo weynoo la arko ilaahay baa subxana wa tacaala akbaru ka weyn salaaddii markaa maxaa loogu darayaa salaada subax macnaha waa la yska garanayaayo maadaama dadku xilligaa hurdo ay ku jiraan shaydaankuna uu hurdadii usii macaaneynayo hurdadu ay meel macaan la marayso waxaa la xasuusinayaa hurdadaa ay macaansanayaan wax ka khayr badan baa loogu yeedhayaa ha ka soo kacaan meeshaa salaad khayr min annawm walibn khuseymata can anisin qaale wuxu uhi min aلsunati hadduu saxaabigu idhaha min aلsunna amba umirna amba nuhiina ustaad musalax ku aragteen waad ku arki doontaan insha allah waxa uu tilmaamayaa inuu yahay xukmu rafci wa la xukmu rafci maadaama aanu nebi maxamed u nisbaynin laakiin min asunati da uu yidhi ayaa waxaa laga qaadanaya inay tahay arrintaasi xukm rafci ayleeduu nebigu yidhi alay slat slam amba uu sameeyey idaa qaala muadinu fi lfajri marku xaya cala alfalaax qaala asalaatu khayr min nawm inu ka وعن أbي محdورة رضي الله عنه أن النبya slى الله عليه وسلم calmhu wuxuu baray abu محdura aladاna aadaankii buu baray oo fadakara fiihi wuxuu ku sheegay atarjiic tarjiici buu sheegay shahaadateynkii oo hoos loo odhanayo haddana kor loo qaadayo akhrajahu muslimin baa soo saaray xadiiska ah walaakin d walaakin ha yeeshee dakara wuxuu sheegay atakbiira takbiirta fii awalihi maratayni faqad laba jeer oo keliya rawaahu alkhamsa fadakaruuhu murabacan shantii laakiin waxay ku soo wariyeen waa imaamu axmed iyo afartii sunante isla xadiiskan laftigiisa oo tarjiicu ku jiro laakiin halkaa takbiirta uu labada ka dhigay muslim riwaayaddiisa in iyaguna ay ka dhigeen afartii murabacan ay arbaca takbiiraat marka halkaana maxaa laga qaadanaya maadaama xadiiska saxaabigan uu rasuulku baray aadaanka saxaabigani waxaa la magaciisa horta qurayshtuu ka mid yahay magaciisa caankuma aha ee wuxuu caan ku noqday kuniyadiisa markaasaa la isku khilaafay magaciiso aws baa lagu sheegay aws bay markaa u badantay sida ibnu cabdiberi iyo way soo saxaabigani kana min qurayshin min ahli makata min bani اljumax abi maxduurat aljumaxiy alqurayshiy wey maka kama hijroon halkaan makuu joogayo rasuulkuna alay slat slam adaankii buu baray kaana xasan الsawt in aad u cod wanaagsan buu ahaayo rasuulku alay slat slam markuu codkiisa wanaagsan ee adaanka uu ku cod wanaagsan yahay ayuu adaanka baray maadaama la doonayo adaankana in codka lagu wanaajiyo xadiisku marka almuhim wuxuu sheegayaa laba arimood oo ku cusub aadaanka mid waxa weeyaan atarjiic kuciso waxaan uga jeedaa mashhuurka sidaa tarjiicina muxuu ahaa in hoos loo idhaahdo ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu an laa ilaha illa laba jeer in hoos loo idhaahdo ashhadu anna maxamedan rasuulullah laba jeer hoos loo idhaahdo haddana korkii loo qaado inta lasoo bilaabo waa tarjiic waa kunoqnoqod waa celcelin waxaa kaluu soo kordhiyey halkii tarbiic ahayd ee afarta jeer ahayd takbiirta bilowga aadaanka in laba laga dhigo iyadoo sunayaashaa marka dabaqayso dadka ay tahay in la fahamsiiye marka hore waayo haddaad meel magaalo cusub tagto oo aad laba jeer aadaan takbiirato warkani waxbuu qaldayaay oo ana dhaafa <laughs> ar aadaanka inoogu soo celiy inay kuhaadaan baaba iska dhici karto de ila dadku may baranay walaakin dakara takbiira wuu sheegay takbiirta fii awalihi maratayni faqad laba jeer oo keliya warawaahu lkhamsa baa wariyey fadakaruuh waxay sheegeen iyagu murabacan iyadoo takbiirtu ay tahay afar ay tahay وعن أنس بن mالك رضي الله عنه qال wuxuu uhi umira bilaalu bilaal baa la amray an yashfaca الأdaana adaanka inuu labalabeeyo wayuutira uu keli keliyeeyo aliqaamata iqaamadana ila iqaamata mooyaane iqaamadda mooyaane yacni wuxuu uga jeedaa iqaamadda dambe qowluhu qad qaamat الصalaaة taa iyadoo laba jeer baa la odhanaya mutafaq عalayh walam yadkur ma sheegin muslimu alاstinaa kasoo reebiddan ila iqaamata lah muslim ma sheegin ee wuxuu ku dayay an yashfaca aladaan wayutir aliqaama walinasaa'iyi amara nabiyu salى اllahu alay slam bilaala halkaa umira waa la amray daa ficilka mabniyu lilmajhuulka ah ayaa cidda amartay waa annabiyu salى اllahu alayh wasalam marka hadduu saxaabigu uu yidhaahdo umirna amba umira amba nuhina amba nuhiya iyo uba nisbaynin cid kale ah waa nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam riwaayadda dambana way si caddaysa shafciga iyo witrigu waynu ogna way iska soo horjeedaan soo maha ashafcu shafcigu waa wixii laba iyo afar iyo sa ah maadaama aadaanka la doonayo dadku inay aada u maqlaan oo dee ay ku yimaadaan isaga tiradiisi waa la badiyey oo la celcelinaya aqiimkiina maadaama dadka waayo aadaanka waxaa loogu talagalay dadka khaariju salaa jooga khaarij ulmasjid baan ujeedaa masaajidka ka baxsan iyagu masaajidka aan ku dhex jirin aqiimidana dadka daakil masjidka aqiimkii maadaama salaaddii loo kacayo isaga in la dedejiyo oo salaaddii hore loogu galaa laga qaadanaya marka halkan qad qaamati salaa qad qaamati salaa aqiimidda iyadoo ti ahayd allahu akbar allahu akbar marka halkaa iyada laba jeer baa la odhan leftigeeda xaye calى salah xaye calى falah qad qaamat sala qamat sala allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa اllah shafcigana labadaa shahaadateynka oo kale takbiirta lafteeda waynu soo aragnay oo saas waay saa awgeed ba culimo badan waxay leeyihin sheekh albani oo kalea ka mid eh sheekh albani oo waqtiga jooga waxuu ku leeyay wuxuu leeyahy aqiimka makarafoonka lagu aqiimi maayo ee mikrafoonka waa la iska daynaya aadaanku maa mikrafoonka lagu eedaamaya soo imika dad badan lama yaabaan in la idhaahdo matalan mikrafoonka salaada qur-aanku yuu u bixi ya wax allo wax ku jira haba yaraatee ma jirto hadday matalan dowlada tidhaahdo aadaanka kor loo qaado laakiin salaadaha kale ayaan matalan kor loo qaadin salaada quraanka aanka dibadda u baxaya shay sunnaana kamay tegin shay waajibana hadalkiisa badda shay xaaraanana kumay dhicin laakiin qaar iyagu laga yaabo inay fitan kale ku jiraan oo waxyaalo badan oo bidca ay sameynayaan oo shareecadaba ogolayn ay diin dadka uga dhigeen ayaa laga yaaba hadday dowladu sidaa tidhaahdo inay la yaabaan dadka caamada iyagu waa la yaab ma laho dee khayrkay jecelyihin oo ninka qur-aanka yidhi hoos u dhiga waxay u arkayaan isagoo nin <laughs> dee xadgudub sameeyey lakin qofka shareecadii de masaladii miisaam aynu sheegin waayo dee aadaanka rasuulku alay slat salaam wuxuu amri jiray inay koraan halka am halka waxay kori jireen masaajka dushiisa aqiimka halkii lagama aqiimi jiray oo lasoo daadegi jiray yaa maqli jiru markaa aqiimka ya haddii loo jeedo dadka dibadda jooga inay maqlaan aqiimkana dee halkii bay kori lahaan iyaguna qiimkan halki waa la kori laha haddii de matalan lagu kor loo qaado aqiimka amba qur-aankii la tukanayo dee kor loo qaado dee mushkiladba ma laha arrin wanaagsanba weeyaane lakin waxaynu ka warramaynaa arrintaasi inaanay dee arrin waa laazim aan ahayn umira bilana waxaa la amray an yashfac aladaan wayutira inuu keli keli ka dhigay qaamidna ila liqaamata mooyaane iqaamada yani qowlahu qad qaamat salaa kusii jirta iqaamka mutafaqun caley walam yadkur ma sheegin muslim alistinaa istinaaga dama kasoo reebinta ila liqaamata ma sheegin walinasaayi amra nabiyu sal ly slm bilaalan nabiga amray bilaal وعn أbي جuxayfة radي الlaه عanه qal wuxu uhi raأytu waan arkay bilaalan wayuؤdinu eedaamaya waatatabacu waan raacraacayay faahu afkiisa haahunaa xaggan iyo haahunaa xaggan kaleanu raaraacayay wa isbicaahu labadiisa safaroodna fi udunayhi labadiisa dhagood bay ku jireen rawaahu axmedu wa wasaxaxahu walibnu maaja wa jacala wuxuu yeelay isbicayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood wali abi daawuud lawaa wuu leexiyey cunuqahu qoortiisa lamaa balaqa markuu gaadhay xaya cala asalaa yamiinan wa shimaalan bidix midig iyo bidixi buu leexiyey walam yastadir mase wareegin isagu jirhkiisii muu wareejin qoortiisunbuu leexiyey wa asluhu xadiiskan asalkiisu fi saxiixayni buu ku yaala markaa sunnaha waxaa kamid ah in dhagaha faraha la geliyo xikmadda ku jirtaana waxay sheegeen culimadu qofkii markuu dhagaha faraha geliyo codkiisii aada u maqli maayo oo ad od buu codkii usii dheereynaya maadaama leeya xaya cala salaa war salaada u kaalayayna dee codkii markuu xagga jihadaa kugu beegan u baxaya iyo markuu dhinacyada ubaxayana u kala duwany markaa in xaya cala alfalaax uu sidaa idhahdo si xaggaa looga maqlo haddana xaya cala alfalaax oo haddana xaya cala salaa iyo saas kale u yidha salaa iyo xaya cala falaax saa kala dameysiyo waxaa kaloo u banaan inuu idhaahdo xaya calى الصalاة xaya calى الsalاة oo xaggaa midig oo keliya u ihahdo xaya calى الfalaaxna jeer ba xaggan u iyo inuu mid kastaba yamiina washimaala sidaa u ihahdo xayana waa ismu ficil amar bimacnaa asricu oo kale amba soo gaadho soo degdega waa ismu ficil amaro waar salaada u kaalayaay waar guusha u kaalayaay liibaanta u kaalayaay bay ka dhigantah waa la soo dhaweynaya dadka kaaley bay ley salaada isagoon jirhkiisii kala wareejinoo markuu xaggan eegaya midigta bixda aan jirhkii wareejin ayuunbuu qoorta ayuu qoorti duway anna waan la socday buu waan egeegayay wa can abi juxayfata radi allahu canhu markaas saxaabadu ridwan ullahi calayhim siday dee axaadiista inoogu soo gudbinayaanay ugu fiirsanayeen cibaadaadka ayaa halkaa laga qaadanaya wa can abi juxayfata radi allahu canhu qaala wuxu uhi ra-aytu waan wa atatabacu waan raacraacay anigu faahu afkiisa faahu mafcuul bihi mansuub bilalif liannahu min alasmaa'il alkhamsa haahunaa wa haahunaa xaggan iyo xaggaasaan u raacraacayay wa isbicahu labadiisa faroodna fii udunihi labadiis rugood bay ku jiraan rawaahu axmedu watirmidi wasaxahu faahu imika waa kor dhabayay soo maha haddii la godi lahaana fuu bay noqon lahayd haddii la hoos dhabi lahaana fii fii walibni maaja wajcal isbicayh u yeelay fi udunay wali abi daawuud lawa u leexiyey cunuqahu lama balaqa markuu gaadhay xaya calى الsalaati yamiina washimaala walam yusadir ma wareegin laakiin jir ahaan wa asluhu fi saxiixayni buu ku jiray xadiiska asalkiisu oo mutafaqun caleyh asalkiisu markuu asalku leeyahay alfaadan alfaad ka duwan oo laakiin la macno ah wey وعن أبي محdورة رضي الله عنه أن نبي صلى الله علي sل ngu أن النبي صلى الله عليه وسلم nebiga أعjaبahu waxa cajab geliyey sawتhu codkiisa facalamahu الأdاna aadaan ku baray rawaahu iبن khusayمةa abi maxdura waa saxaabigii qurayshta ahaa aynu soo aragnay markaa saxaabi cod wanaagsan buu ahaayo markii uu rasuulku codkiisii ka helay ayuu aadaankiina bar u yihi adan ilaa markaa ubadkiisii baa uga sii dambeeyey oo halkii kasii waday aadaankii intuu markaa ka dhimanayey markuu dhintay haddana halkii bay iyaguna ka sii wadeen makana kama tegin waay xadiisku muxuu daliilu yahay alاstixbaab an yakuna almuadinu almuadinu ah, xasana sawt inay sunan tahay qofka muadinka inuu cod wanaagsanaado oo dhagiha dadka uu soo jiito shardi maaha oo shuruudda kamid mid ma hadduu aanay cod wanaagsaneyn o adaaba adankii waan saxdayahay lakin sida sunahaaba la sheegaya ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam acjabahu sawtuhu sawtkii baa faacilkiya hu-da horena mafcuul bihi o muqadama acjabahu nebiga waxaa cajab geliyey haadaasi hadday ficil gasho adiga waa mafcuul bihi mooy wax kala noqoto kaafka iyo ya-da iyo haadu hadday ficil gasho maxay noqotaa mafcuul bihi mansuub hadday ism gashona waa mudaaf ileyh hadday xaraf jar gashona dee waa majruur meel godaalna ma dhacdo oo marfuuc ma noqdo damair النصب والجر sawtu waa faacilkii sawt mudaaf wlhaa mudaaf labada hawood markaa maxay kala duwayin acjabahu acjaba ficil maadi mabni calى الfatح wlhaa damiir mutaصil mabni calى الsukun fi maxali nasbi mafcuul bihi mqadam sawt mafcuul bihi faacil marfuuc sawt mudaaf walhaa mudaaf ileyh facalamahu اlada rawahu ibn khuseymata wa can jaabir bni samra radi allahu canhu qala wuxu uhi salaytu maca nabiyi salى allahu alayh wasalam alciideyn rasuulka waxaan la tukaday labada ciidood gayra maratin mar waxaan ahayn mar wax ka badan baan iyuu ujeedahay walaa maratayn iyo laba waxaan ahayn markaa mar iyo laba wax ka badan baan nebiga la tukaday bغayri aadaanin aadaan la-aan baan kula tukaday iyo walaa iqaamatin iqaamid la-aan rawaahu muslim wanaxwu xadiiska mid lamidih fi mutafaq عaleyh can ibn cabaasi radi allahu canhuma wagayrihi marka halkan maxaa laga qaadanaya salaada ciiddu inaanay lahayn adaan iyo aqiimtoona ma markuu leeyahy salaytu maca nabiy salى الlahu alay slm alciideyn ma hayra maratin walaa maratin hadalkunbuu sii adkeynayaayo hadduu xitaa hal mar la tukan lahaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam oo aanu ku arki lahayn ee wuxuu sheegayaa arrintaasi inay istimraar nebiga ka ahayd alayh الsalaatu wasalaam وعن أبي qتاadة في الxadيiث الطويل أbي qتاadة الأنصاaري رadي الله عanه في الxadيiث xadiiثkaa طawiile dheeraa fيi nowmihim ku saabsanaa hurdadoodii can الصلاaةi salaaddii ay ka sexdeen waa salaaddii subaxde ثuma أdana bilaalu bilaal bay eedaamay oo fasala rasuul الlahi salى الlaهu عalay slm rasuulku waa tukaday kamaa kaana yasnacu kula yowmi sidii uu maalin kasta uu samayn jiray markuu waktigeeda ku tukanaya salaadaas rawahu muslim xadiiskan uu dheeraa saxiixuu ku yaalay markaa iyagoo rasuulka alay slat slam iyo saxaabadu jihaad ka soo noqday oo safar habeenkii soo guuro galay ayaa salaadii subax markay waxoogaa ka harsan tahay ayaa de waa dad aada u daalane way seexdeen markaa rasuulku yu aana toosinaya buhi abu hurayra abu hurayrana wuu gamay markii dambe ya maxay ku soo tooseenuun kulaylkii cadceedda markay cadceedda kululaatay ayuumaa raggii ay wada ya dabeetana dhowr nin baa toosay hebel baa haddana toosay haddana hebel kii afraad cumar buu noqday cumar rasuulkiila oo hurdana u arkay inuu toosiyana u ka xishooday dabeetana takbiir buu qaaday allahu akbar allahu akbar siduu ugu celcelinayay ayuu nebigu maqlay alayhi isalaatu wasalaam cumarna wakaana rajulan jaliidan ba nin adag buu ahaayo khayrka aad bugu adkaa dabeetana dhawaqanu rasuulku doonay inuu toosiyo kadibna rasuulku wuxu uhi alayh isalatu salaam laa tayr wax dhiba ma jirto ina kaxeeya halkan horta inaga kaxeeya shaydaan baa inagu helay bay ka tegeen meel kale markay tegeen ayuu rasuulku weyse amro u weysaystay sidii caadiga ahayd ee salaada subax loo tukan jiray ya ayaa loo tukaday oo macnaa bilaal wuu eedaamay wuu aqiimay haddana sidiibu rasuulkuna u tukiyay alayh isalaatu wasalaam halkaa maxaa laga qaadanaya haddii matalan magaalo dhami ay seexato ama masaajid keligii meesha ku yaalay ama dadkii ama dad meel kale jooga ay ka seexdaan salaaddii oo waktigeedii wakti aan ahayn ay soo toosaan horta iyaga waktigaasay utay soo ma ya man nacma can salaatin aw nasiha fa waqtuha xiina yadkuraha aadaankina sidiiba la samaynaya lakin de haddaad masaajidkan uu seexdo oo masaajidadii kale ka baxay uu soo baraarugo dee mu-adinku hadduu mikrofonka qabsado ka warka soo mushkilad maaha waa inuu iska daayo saasun lagu tukado aadaankan horaa kula mid ah ninba qaarna xagga hore ka eedaamayaan wakti fog bay eedaamayaan midba iyadoo salaaddii aada u soo dhowdahay oo hadduu doono isagu uu sunnaha u dhow yahay ayuu ku dhufanaya dadku ma kala garan maayaan ma kii hore ah mise waa kii dambe arrintanna axkaam badan bay dee u baahantay iyo ilaalin badan oo qofku waaqica ilaaliyo rasuulka alay sla qadiyadan inay ku dhacday horta inuu bashar iyay kutusaysaa ko waxaa kaloo kutusaysa xikmad baa ku jirtay dersi dhan baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya oo kale dee diinta siday ugu soo daaleen ay ugu soo gaajoodeen rag baa dee heerkaa soo gaadhsiiyey inaguna maanta mara waxaad iyo la idhi iyo haye laakiin waxaynu isku aragnaa inaynu ka hadhnay raaxo badan xagga addunyada sooma ameana sida ahayn de <laughs> waay wallahu aclam waxka bilah tawfiiq asalaamu calaykum